الحمد لله رب العالمين وصل allahuma وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ajmaciin ama bacd wuxuu baabu yahay asharika wax isku darsigii ama wax wadaagidda wlwakaalati iyo wakiilashada sharikada waxaa la yidhaahdaa ijtimaacun biistixqaaqin aw tasaruf inay dadku ku kulmaan laba ruux iyo laba ruux ama ka badan wax ay muteen dhaxal ay dhaxleen masalan wax la wada siiyey xaq ay muteen in ay ku kulmaanoo wadaagaan aw tasarufin ama tasaruf yani kani wuxuu siiyey ka kale xoolihiisa inuu ku tasarufo iibin sii gadid rogrogid kani wuxuu siiyey inuu kanana xoolihiisa ku tasarufo marka waa dad ama tasaruf wadaagaya ama xaq ay wada heleen wadaagaya waay sharikadaasaasa la yidhaha ayib wakaaladana waxaa la yidhahdaa istinaabatu jaa-izi tasaruf milahu fima tudkilhu aw fima tadkulhu niyaaba ruux tasarufkiisu bannaan yahay in uu naa'ib ka dhigto ruux isagoo kale ah shaqadii isagu uu qabsan lahaa inuu ruux kale u dhiibto oo yidhahdo ii qabo laakiin shaygaa uu u dhiibanayo ee wakiilka uga dhiganayo waa inuu yahay shay wakiil la ysaga noqon karo leanna waxyaaba waxaa jira aynan niyaabadu geli karay oo wakiil lagaaga noqon kara ruuxa waad dhihi kartaa masalan eh, muxuu ahaayey gabadhaydii guuri wakiil baan kaa dhigtay guuri waad dhihi kartaa wakiil baad iga tahay xoolahayga rogrog oo ku ganacsi ganacsi noogu samee waad dhihi kartaa gabadh baan guursanayaaye iisoo aqbal gabadhaas guurkeeda oo wakiil iiga noqo wahaakada xaq waa nin isku haysanaayo doodii wakiil iga noqo wakaaladii waa geli kartaa niyaabadii waa geli kartaa laakiin ma dhihi karaysid salaad baa laygu leeyahay iisoo tuko soo garta lianna hada maa laa yaqbalu niyaaba aslan ma aqbalayo saas maana xaqii reerkay igu lahaay iyo gogoshii iiga naaib noqo miyaa dhihi karta maya lianna hada maa laa yaqbalu niyaaba aslan marka waxa uu wakiilka uga dhiganayo waa inuu isaguna ku tasarufi karo isla markaana waa wax shareecadu ogolaashay la ogolaatay in wakiil la noqon karo taasoo kaleetaa marka waxa la yidhahda alwakaala macnahaasa la yidhahda ayib sharikadda iyo wakaalada wuxuu sheekhu isugu dhajiyey oo axaadiistoodii meel ugu wada keenay leanna sharikaddu ama shirkadu waa nooc wakaalada ka mida ah markaan wax isku darsanno oo wixiina aan ku ganacsanayno adiguna wakiil baad iga tahay xoolahayga meesha ku jira rogrogidoodaad wakiil iga tahay aniguna kuwaagii rogrogidoodaa wakiilkaaga ah sidaas daraaddeed ashirka waa nawcun min anwaaci alwakaala tawkiil baa ku jira macnaha oo labada ruuxay wax isugu jiraan midba mid kalu wakiilkaya labada marka calaaqadoodsa isla leeyahay saas wy maana can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi qaala allahu alle wuxuu yidhi waa xadiis alqudsi waay xadiis uu ka warinayo nebigu sal lay slam xadiiska nooca noocana waxa la yhahda axaadii xadiis alqudsi baa la yidhahda qaala rasuulu lahi sal lay slm rsulku wuxuu yihi qaala allahu alle wuxuu yidhi tacaala korahay ana anigu haaliu shariikayni labada wax isku darsaday wax wadaagahaya ka saddexeeyaan ah labada wax isku darsaday midka saddexeeyaan ah maa lam yakun hadduusan khayaamin axaduhumaa midkood saaxibahu saaxiibkii intuusan khayaamin haddaysan iskhayaamin baan anigu saddexeeyaan waay fa idaa goortii khaana uu khayaamo midkood markuu kii kala khayaamo kharajtu waan ka bixi buu rabbi yihi tabaaraka wa tacaala min baynihimaa dhexdooda waa ka baxaya raba waxaa wariyay abu daawuudda baa wariyey o saxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey xadiiska waxaa kaloo soo saaray alimaamu albayhaqi iyo daara saxiixintana waxaa ku waafaqay xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo taqriiriyey alimaam almundiri fi tarkiib ayib laakiin xadiisku waa daciif xadiidku sidaa xaakim uu sheegay ma xadiidku saxiixu ma xadiidku waa daciif lianna sanadkiisa laba cilaa ku jirta cilada koowaadi waxa weeyaan nin la yidhaahdo saciid ibnu xayaan oo cala raajix majhuul ah baa ku jira sida ibnu qataan iyo dahabi iyo keyrkood ay leeyihiin nin aan la aqoonin oo magacaale ayaa ku jira sanadkiisa cilad waa taas cilad labaad baa ku jirto sida alimaamu daara qutni uu rajaxay sheekh albaanina uu sidoo kaleeto ku raacay xadiidku inuu mursal yahay baa raajix ah laba ariiq buu ku yimid oo ariiqna isagoo musnada ah, midna isagoo mursal ah ariiqa mursalkaa xoog badan marka marka cilat lirsaalna waa ku jirtaa jahaalana sanadkiisa waa ku jirtaa sidaasuu daciif ku yahy oo kaga hadlay sheekh albani caleyh raxmat fi lirwa sidoo kale alxaafi ibn xajar fi talkiis alxabiir wuxuu soo guuriyey daaraqutni inuu rajaxay inuu mursal yahay mana uusan tackiibinin inuu taqriiriyay baa meesha ka muuqata marka xadiidku marka labadaa cilla sababtood buu daciif ku yahay daciif ha ahaadee macnuhu faa'ideynaya maxay macnuhu faa'ideynaya waxa weeye oo laga wadaa labada wax isugu jiraan anaa sadexeeya waxaa laga wadaa alla tabaaraka wa siday culimmadu ku fasirayaan yani wuu barakaynaya oo wuu xifdinaya oo wuu u kaalmaynaya inta aynan iskhayaamin markay iskhiyaamaan barakadii iyo xifdigii iyo ilaalintii iyo tawfiiqdii oo dhan buu alla tabaaraka wa tacala dhexdooda ka siibaya shaytaani iyagi iyo naf baa laisu daynaya marka saas wy macana xadiisku marka macnahaas uu faa'ideynaya sideedaba sida qur-aanku tilmaamay waina kaiira min alkhulaaai layabqii bacduhum calaa bacdin ila aladiina aamanuu ka in badan oo dadka wax isku darsaday ka mid a qaarkood qaarka kaley gardaraystaan way ku xadgudbaan saas maan yaani istiqaamo iyo toosnaan koo mucaamuloodaan in badanoo ka mid a way isdulmiyaan way iskkhiyaamaan way isku xadgudbaan meesha wa wax ka qasmayaanna waa halkaa saas maan hadday meesha timaado marka muxuu ahaayey in la iskhiyaamo oo Eh, laisla qadabeeyo oo laisku xadgudbo oo eh, muxuu ahaaye markaa ilaahay tabaaraka watacala tawfiiqdii waa ka sareeya barakadii maana saasuu xadiiku faaidinaya lakin waa xadis daciifa saan horey buu sheegay xadiidka waxaa loo keeno loo daliishanayaa meeshan calaa mashruuciyati sharika ama shirka in wax laysku darsado xoolo laysku darsado inay mashruuc tahay baa loo keenay in loo daliishado waana masale ijmaacoo khilaafo kama jiraba shirkadu inay sharikadu inay jaa-is tahay laskuma khilaafsana waxaa laysku khilaafayaa shirkada noociyo ka mida oo khaasa iyo masaa'il ka mida fuqahadu isku khilaafeen laakiin aslu mashruuciyatiha iskumay diidan masle mashruuca marka ayib oo adilo kale leeda shirkadu marka ama shirikadu culimadu waxay u qaybiyaan ilaa shan nooc shan nooc bay u qaybiyaan qaabka xoolaha la darsado ee loogu wada ganacsado shan qaybood bay u qaybiyaa mid waxay yidhaahdaan sharikatu cinaan bay dhahaan sharikatu cinaan macnaheeduna waxa weeye an yashtarika badanaani bimalayhima almacluum walow mutafaawitan liyacmala fiihi bibadanihima laba ruux inay xoolahooda isku darsadaan nin walba xooluu keenay nin walbana xooluhu keenay waa xoolo qadarkooda iyo qiyaastooda la yaqaano labadii xoolaa la ysku daray waana laga wada shaqaynahayaayo jidhkoodii baa meesha ku wada jiroo shaqadiina way ku wada jiraan sharikada noocaasi waxaa la yidhahdaa shirkatu cinaan bale ama sharikatu cinaan baa la yidhahda xoolaheennina waan isku darsannay inay isleekaamaan ekaadaan shardi maaha xooluhu xoolahaan isku darsanayno shardi ma aha yani way kala badan karaan taa dhib male laakiin adigiina xoolaa kaa soo jeeda anigiina xoolaha iga soo jeeda labadii xoolaan isku darnay shirkadaana waan ka wada shaqaynayna adiguna shaqaad ka haysa ana shaqaan ka haya shirkatu cinaan baa la markaas waa bannaan tahay waana laisla ogolyahay inay bannaan tahay taa hadal maayo ayib nooc waa noocaas ah. say wax u qaybsanayaan waayo labadaa xoolahooda isku darsaday kana wada shaqaynaya waxay ku waxay wax ku qaybsanayaan si alle say ku heshiiyaan si alle say ku heshiiyaan inay faa'iidada ku kala qaataan bay cala araajix ku kala qaadanayaan ha kala badsadeen ha kala yaraysteen xooluhu ha kala bateen ha kala yaraadeen ribixa qaybsigiisa si alla say iyagu ku heshiiyaan bay ku qaybsanayaan miditen basanti ha qaato forty basanti ha qaato fifty ha qaato si alla say isla gartaan amaa hadduu khasaara yimaado khasaaraha waxaa laga maarmaana in lagu saleeyo raasamaalkii meesha ku jiray nin walba wixii meesha kaga jiray hadduu khasaare yimaado ninkii nin walba wixii kaga jiray baa khasaaraha kasoo gaadhaya ninkii xoolaha meesha ku jiray raasamaalka boqolkiiba toban lahaa khasaarahana muxuu ku yeelan ya khasaarahana waa inuu boqolkiiba toban ku yeesho boqolkiiba sagaashanka kale ka yeelanaya marka calaa qadri ra'samaalka baa khasaaruhu ku salaysmaya ama ribixa waa calaa maa yattafiqaani calayh si alla say isla gartaan way iyagu saalsay ku heshiiyaan bay ku qaybsan karaen taa waxaa la yidhahdaa sharikatu cinaan nooca labaadi waxa weeye waa nooca loo yaqaano mudaarabada almudaaraba mudaarabadu waxa weeye almaalu min axadihima waalcamalu min alaakar xoolaha nin baa bixinaya labadii ka mid a shaqadana waxaa qabanaya ka kale saas wey nin xooggiisi iyo muruqiisuu maalaya aqoontiisuu maalaya xoolama haysto waa nin soo shaqo tegey ninkana xoolihi buu hayaa wax ku shaqeeyuu rabaa markaasuu leeyay xoolahan qaadoo ku shaqeeya mudaarabaa la yidhahda taana ribixa iyo faa'iidada waxay u qaybsanayaan si alla say isla gartaan or anugu ahaye xoolihii waa ku shaqaynayaa maxaad ii ogosha boqol kiiba konton qaado afartan qaado inta kalenaana iskale soddon qaado labaatan qaado wahaa kale ayib khasaaraa yimid khasaaro yuu ku dhacay ninkii xoolaha lahaa khasaaraha xoolaha ah ee maadiga ah xoolihiibuu ku dhacay ninkana muxuu khasaaray xooggiisuu khasaaray saas maana lama dhihi karaayo war dee khasaaraa yimide adigoo wax ka bixi maxayna ja anigu waaban khasaarayba Ah, anigu sanad dhan baan shaqaynahay dhididahayo rabaadahayo kallahaye ma bilaash baa xoogeyga waaba khasaare soma ah, marka wixii xoolaha khasaare ku yimaada xooluhu ku dhacaya ninkanna xooggiisii buu khasaaray saas maana ridixana say ku heshiiyaan say ku heshiiyaan meeshaa waxaynu soo marnay markaynu ka hadlaynay qaacidadii kullu jarin kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba haddii midkood uu yidhaahdo xoolaha ku shaqee raasamaalkana waa damaanaysaa oo maba khasaaraba muxuu noqonayaa marka ribo waay bes leanna marba haddii raasamaalkii la damaanay dayn buu noqday dayntiina lagama faa'iidi karo waan asaaskan kaga soo hadal markaan bunuugtii kasoo hadlaynay waay mudaarabadu marka waa baab waasica ah, aadna u jira hadda laakiin waa in axkaamtiisa la ilaaliyo waxaa kaloo caqdigu baailu noqonayaa saan xalay baan umalayna soo sheegnay haddii ribixa qaabka loo qaybsanayo aan laysla sheegin oo laga aamuso oo la yidhahdo bal markay wax soo baxaan ubaan arkaynaa ayadana waa baail laanna muran bay keeni sooma hadda marka wax soo baxa nin walba hunguriya lexyaal ay imaanaysa meesha ah, marka waa laisqabsana shareecadu marka waxay rabtaa marka hore heshiiska la gelayo inuu wax walba cad yahay sooma oo tiraahdo war aniguna ribi xabaasantigaasa le ana baasantigaasa le warku hadduu saa u cadaan waayo waxaa kaloo caqdigu baatil noqonaya mudaarabada haddii midkood uu sheegto wax go-an wax go-an oo aan mushaac ahayn masalan waxaad tihi ku shaqeen laakiin aniga waxaad ii keentaa kun dollar ii keenta hadday wax kaaga bataan kaaga yaraadaan haddaad wax weydo shoryaadku aday ku jirtaa laakiin aniga lacag go-an baan kaa rabaa lacag go-an baan kaa rabaa hadday meesha soo gasho ayadana caqdigii waa buraya leanna waxaa dhici karta waxa la faa intaa inay noqoto qalbigu waa jeebka gashanaya sooma waxaa dhici karta inaan waxbaba la faa'iidinba marka caqdiga iyadoo lafaasid bay ka dhigaysa uyudaasale marka mudaarabaa la yidhahdaayo ninna xoolihii buu leeyahay ninna xoolihii buu ku shaqaynaya oo xoogii buu leeyahay nooca saddexaadi waxaa la yidhahdaa shariikat lwujuuh baa la yidhahda shariikatlwujuub yacni waa shirko dad wejigooda ku shirkoobaya waay dabcan waa dad magaca leh oo weji leh oo mujtamaca karaamo ku leh laakiin xoolo ma haystaan wejigoodii bay ku shaqo tegayaan marka wejigoodii iyo magacay lahaayeen iyo sharaftay mujtamaca ku lahaayeen bay ku shaqo tegayaan maxay samaynayaan marka wejigooday wax ku soo daymanayaan way ku shirkoobayaan waxay soo daynteen wixii ay faaidaanna iidaanna wixii say u heshiyaan bay say ku heshiyaan bay ku qaysanayaan hadday khasaaraanna sidii ay faa-iidada u qaysanayeen baa khasaaruhuna u kala raacaya sooma waxaa la yidhahdaa muxuu ahaay waa waa waa waxaa la yidhahdaa waa sharikatu fuqaraa ah, dadkaan waxba haysanin laakiin mujtamaca magaca ku leh baa qaabkan ku shirkooda waa laba nin waa saddex nin waa afar nin magaaladaa la aadahaya maxallaadkii iyo tijaaradii ganacsiga loo tegaya waxaa la leeyahay nimayo waxna daymiya hay waa isdayminay alaabtaas qaata mar alaabta waa inaga dhaxaysaa faa'iidadeedi khasaare leesh leanna wejigeenaan ku wada qaadnay mas-uul baan ka wadanay sooma wax lacaga mayna bixinin lakin dayn bay ku qaateen oo wejigoodaasay muxuu ahayey cukaartoodaasay xoqonayaan wejigay xoqonayaan alaabta ay soo wada qaadeenee daynta ku wada qaadeen bay marka ku ganacsi tagayaan markay ku ganacsi tagaan hadday faa-ida timaado say markii hore ku heshiiyeen bay ku qaybsanayaan adiguna intaasaa le alla intaasaa le marka hore waa in lagu heshiiyo ribax baasanta waa in lagu heshiiyo ayib khasaare ayuu khasaarihiisa loo qaybsanaya khasaarihii waxaa loo qaybsanayaa sidii faa-iidada loo qaybsanaya nin walba baasantigu faa-iidada ku lahaa ayuu he ayuu khasaarahan ku leeyay alaabta waan soo wada daynsanay boqol kiiba konton baa faa'iidada na boqol kiiba konton khasaara hadduu yimaadana adigana boqol kiiba konton na boqol kiiba konton waa inay isla ekaato leesh leanna mas-uuliyaddii baa siman shaqadii baa siman wejigii baa siman wejigii mas-uuliyad baa lagu soo wada qaatay shariikat lwujuuh baa la yidhaahdaa bacdu ahlilcilmi waa diidan yihin fuqahadu qaarkood laakiin cala sawaab inay bannaan tahay qaybta dambe ee afraadi waxa weye mid la yidhahdo sharikatu labdaan sharikatu labdaanna waxa weeye jidhkoodii jidhkooday ku shirkoobahayaan inta badan waxaa iyadana iska leh waxaa la yidhahdaa sharikatu asxaabi alxiraf dadka gacanta ka shaqeeya ama aqoonta ku shaqeeya ayaa ku shirkoobaya maalan dharkay tolaan dharkay tolaan markaasuu leey war waxaa tus iyo waxaan tolo kulli wixii ka soo baxa waa inaga dhexeeya ciddii adiga aad shaqo ku dhiibatay anna way ii dhiibatay shaqaduna waa inaga dhaxaysaa haddaad adigu tasho mas-uuliyaddaad qaaday iyo mas uuliyaddaan qaaday waa isku mid dukaamadaan loo xamaalaayo alaabtaa la dejiyaa waa laban suuq tagahaya markaasa waxaad leedihi war adiguna maanta waxaad soo xamaashay iyo anugu waxaan soo xamaalaba waan isla leenahay waxaan soo helana saasaan u qaybsanayna waa la shaqo tagayaa wixii loo soo helo waa la qaybsan haddii shaqadii ay dayacantana labaduba mas-uuliyadda way wada fuuli anaana dadkii qaabilay anaana ka qaaday inaan dharka u tolayno adigana oo iga maqan adoo iga maqan mas-uuliyadda waad igula jirtaa leanna magaceellaan ku wada qaaday sooma faa-iidadana waad igula jirtaa sooma mid sariiruhu sameeya waa farshaxan sariiruhu sameey najaar waay najaarnimadaasaa inaga dhaxaysa aniguna waa waa shaqaynaya adiguna shaqee culimada qaarkood waxay dihin shaqada ay qabanayaani waa inay isku mid tahay qaarna waxay dihin shardi ma mid alwaaxda sameeye iyo mid darka sola way shirkoobi karaan oo jidhkoodaasi wuxuu soo saaray ku shirkoobi karaan mid xamaala mid xaabada soo gura mid muxuu ahaayey guryaha dhisoo qoda wa haakada dadka shaqeeya shaqadooda way ku shirkoobi karaan shirkat abdaan baa la yidhahda shariikat alabdaan waxaa la mida ah, maalan masalan dadka yani tacliimtooda maalan waa nin maalan looyer ah waa nin maalan dhakhtar ah waa nin injineer ah war wixii injineernimada aad ku keento iyo waxaan anigu ku keeno waa naga dhexeeya dhakhaatiir dhan oo isku xidhanoo hal network lahoo isku xidhan oo wada shaqaynaya shirkad waa wixii ay qaabilaanna mas-uuliyaddu waa ka dhexaysa wax alla wixii ay helaanna waa ka dhexaysa sidii ay uga dhexaysay dhib hadduu yimaado calaa haada alqadri iyo qiyaastaasaana dhibkuna u kala fuulaya hadduu khasaara yimaadana sidii faa'iidada loo qaybsanahay unbaa khasaarada loo qaybsanaya taana waxaa loo yaqaanaa sharikatlabdaan baa la yidhaha shariikat labdaan marka dad badan bay ka qabaan oo alimaamu shaafici baa wuxu uhi waa baatil leanna dadku isku shaqana ma qabanayaan shaqadii waa kala culus tahay laakiin xanaabiladaa baneeyey awsacu lmadaahib fii masaa'il sharikaatna waa madhabka xanaabilada waxaanoo dhan waa bannaan yihin bay leeyihi madhabkoodaana sharikaadka marka la joogo asal ahaan u dhow qawaacidda sharcada ugu dhawaansha badan lianna sharikaadku asal ahaan waa inay bannaan yihiin alslu fii mili hadihi lcuquud alibaaxa wa wuxuuna sharcu diidin oo naf ka hor imaanin alslu fiiha alibaaxa oo mucaamalaadka bannaan wa ninkii diida daliil baa looga baahanya ninkii yidhaahda waa bannaan tahay asalkiibuu ku fadhiya lanna waaxala allahu albay waa noo bayca ka mid a shirkadan iyo ibaaxaad wax banaan wey macnaha marka madhabka xanaabilada sawaaba oo inay banaan tahay afartaa nooc waa afarta asal oo shariikat ugu dambaysa oo waxay soo shaqaystaan oo soo kasbadaan oo jidkooda kusoo kasbadaan ay wadaagayaan khasaarahana isra ay ku wadaagayaan macnaha waxaad dhici karta afarta nooceen soo sheegnayba afartaba in lagu shirkoobo oo tidhahda xoolana waa isku darsanayna xoogeennana wada gelinayna haye wixii wejigaaga aada kusoo heshana soo hel waa inaga dhexeey shaqo gal oo xamaal wixii jidhkaaga kusoo heshana waa inaga dhexey wax walba waa inaga dhexeeya afartii noocba waa lagu shirkoobaya afartuba markay wada galaan oo lagu shirkoobo waxaa la yidhahdaa sharikatu lmufaawada sharikatu lmufaawada lianna kula waaxidin min ashariikayni yufawidu saaxibahu fi tasaruf fi jamiici sharikaat noocyada oo dhan buu saaxiibki wuxuu leeyahay wakiil baad iga tahay ku shaqee sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay sharikaadka hadda caalamka ka jira waaweyn noocan dambe ee shanaad ee sharikadihii afartaba ay soo wada gudagelayaan bay u badan tahay buu leeyahy waana nooca hadda lagu camal falaa taqriban sharikaadku u badan yahay yani nin walba ninka kale saaxiibkii afarta nooce shirkaduhu ay noqdaanba afartaba wakiil buu uga yahay afartaba wax alla waxaa heshaba soo aduu soo shaqe ribxana saasaan u uqaybsana nooc kale waxaa jira uusan hadda tilmaamino oo muxuu ahaaye aan kutubta qaarkood ayna tilmaamin oo ah eh, in xooluhuna labadooda ka dhaxeeyaan shaqaduna midkood uu hayo sooma xoolaa isku darsanaynaa adigaana ka shaqaynaysa anugu carruurtadaan u xiiranaya banahaygaan iska aaday laakiin xoolihii adaa ku shaqaynaya xooluhuna waa naga dhexeey halkaasi waxaa kulmay laba shirkadood shirka la yidhaahdo shirikatu cinaan oo tii ugu horreysa xoolaha la isku darsanaya iyo mudaaraba sooma oo hal mid baa jirkiisii shaqaynaya jibkoodii labadaba ma shaqaynayaan sooma dhankaa marka laga fiiriyo waa mudaaraba la xoolaha laysku daray marka laga fiiriyana waa sharikatu cinaan lcinaan iyo sharikatulmubaarabo kulmay wey waana sax laakiin waxaa shardi ah xoolaha laysku darsadayna waa in faa'iidada lagu saleeyo ruuxan ka shaqaynayana waa in wax dheeraada la siiyo xoogiisa waa in wax dheeraada lagu siiyo laba mid bay noqon ama waxaa la siinayaa muxuu ahaayey eh, mushahaar go-an shaqee mushahaar baa leeda la siinayaa baasantii dheeraada oo shaqadiisa uu qabanahayo ku aadan masalan xoolihiisu boqol kiiba soddon waay waxaa la yidhi faaidada waxaa leedahay boqol kiiba afartan tobankan dheeraadka xaggee ka yimaadeen xooggiisii wa xoolihiisii xooggiisi waa inuu ku faaida qaato saas wey ayib taana waxaa la yidhahdaa laba sharikadood oo kulmay maana sharikat lcinaan iyo iyo mudaarabo kulmay wey maana way banaanta cala raajix iyada وعن السائب المخزومي رضي الله عنه عن السائب المخزومي radia allahu canhu anahu isagu kaana wuxuu ahaa shariika nabiyi nebiga sal alay wasalam mid shariik la ah qabla albicati intaan nebiga lasoo saarin intaan rasuul laga dhigin oon loo waxyoonin yani jaahiliyadda islaam ka intay carabi aan nabiga sal lay slam waxyu kusoo degay xilligaas baa wax ka dhexeeyeen oo shirko la ahaa fa jaa wuu yimid ninkaas saa'ib nebiga shirkada la ahaa jaahiliyadii islaam ka hor jaaa waa yimid yowma alfatxi maalintii nebigu uu maka furtay buu yimid markaasaa faqaala wuxuu yidhi isagaa dhahaya nebiga wuxuu ku yidhi nebiga isagaa saaibkaa dhahaya qaala saa'ib wuxuu yidhi oo rasuulka uu ku yidhi sal ly slam marxaban biakii wa shariikii marxaban yani makaan waasica biakii walaalkay wa shariikii iyo kii wax naga dhexeeyeen yani waxaad haleeshay wey meel waasica walaalkii shariig shariigan iyaha walaalkeed ah ayib marxabanku macnaa waxa wey soo dhawow waay manaa soo dhawow weye ku dhawow marxaban wa ahlan wa sahlan way maana ayib waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda baa wariyey wabnu maaja iyo ibnu maaja baa wariyey lafdiga abu daawuud waxa weeye saa ibnu yaziid buu ka warinaya wuxuu ley ataytu nabiya nabigaan u imid sal lay nabigaan u imid fajacaluu yutnuuna calaya wayadkuruunii nebigaan u yimid buui markaase waxay bilaabeen raggii nebiga la joogay inay i ammaanaan oy i waa nin fiican waa nin qiimo badan yay bilaabeen buui markaa nebigu sal l markaasaa rasuulku wuxuu igu yidhi sal lay slam ana aclamukum yacni bih oo ninkan anaa idinku aqoon badan bu nabig sal l ninkan aad ii ammaanaysaan sheeg sheegaysaan anaaba idinka aqoon badan bu ayib markaasaa waxaan igu yidhi haddaan saa'ib ahay sadaqta biabii anta wa ummii waa runtaa runtaabu rasuul ilaahi waa runta aabbahay iyo hooyaday baan kugu furan oo ku dhaafsane oo igala qaalisan tahay waa runtaabu adaa iga yaqaana nimankan isheeg sheegay maxaa yeelay kunta waxaad ahayd shariikii waxaad ahayd nin wax naga dhexeeyaan xola ani adigeena dhex maray shirko fa nicma shariiku nin lala wadaago yaad ugu nicmo badnayd nin wax lala wadaago oo xoolo laysku darsado baad ugu fiicnayd bu kunta laa tumaari laa tudaarii walaa tumaaribu nin ikhilaafa oo xaqayga iga riixo idafciyana maadan ahayn nin muran badan oo qajajac badan oo macangegana maadan ahayn jirn saas man yani tudaari waxa weeyaan bimacnaa tudaafic wa tukhaalif wa tumaanic nin qalifsanoo dadka wixiisa ka riixana maadan ahaan jirin nin muran badan oo qajajac badanna maadan ahayn nin shariih oo aada u qiimo badan baad ahaan jirtay xadiikaasi waa xadiis saxiix shekh albani caley raxmatullah wuxuu ku saxiixiyey fi saxiix abi daawuud iyo saxiix ibni maaja labadaba laakiin alimaam suhayli fi rawd lunuf wuxuu ku cileeyey bilidiraab xadiisku waa mudarab buu yihi mudarab buu yihi sanadan wamatnan saas wey macnaha lakin xadiisku waa sugan yahay cala xadiiskaasi nabiga shirkadiis sal ly aslam iyo saaibnuuzumi saaibnuzumigaasi waxaa laisku hayaa miyuu islaamay magaalnimuu ku dhintay muxuu ahaaye eh, ninka la yidhaahdo ibn cabdibar iyo keyrkii waxay leeyihi uu soo islaamay islaamnimadiisuna way ficnaatay ayb marka wuxuu u keenay la shirkoobidda in xoola laisku darsan karo shariigna la noqon karo alimaam abu dawuudna wuxuuba ku arooriyeyba kitaabu ladab kitaabu ladab buu ku keenayo muranka iyo qajasacda inay karaahiye tahay u igu keenay mana isagu kitaabu lbeyc ba kuma keeninba saas man ayb marka haddii aad tahay e, shariik tahay waxaa la doonaya inaad noqoto shariik samxi ah oo dabeecad macaan oo aan qalafsanayn oon macangig ahayn oo dadka muxuu ahay jecel yihiin oo tanaasula oo lex jeclo badnayn oo hunguri badnayn haddaad imtixaan noqoto dadka xoolahoodiina hunguriyeyso taadiina cariyaa soo maroo malagii gala ay noqoto xoogaa marka laysku qabsadana aada muxuu ahaaye indhaha aada caag darugto oo adigoo dham indhaha ku guduutaan oo waydaa khaasama fajira ay ka dhacdo waa sida dad badan intaa haystaa ah. soomaalida khaasatan sharikaadkooda waa ku rafaadnay aad baan ugu rafaadnay imtixaanka jira marka horey isu imaanahayaan heshiiskooda ma sugaan waxna ma caddaystaan waxna ma qortaan si fudud baa intan laysla jidboodo waxaa jirin laysu sheego unbaa laysu dhex galaa hadhow markuu yimaado khilaafna layskuma sabro markaasaa dhibka iyo qajijacda iyo rafaadka fadyaalaysa si aad ku kala saarta xataa weysa leanna wax loo noqdo oo meesha yaallo oo nadaam aho isku ogaayeen ma jiro ah, marka mashaakisha jirta wa mashaakisha jirta kamid marka waxaa la doonayaa fi kulli laxwaal ama ha laysku fiicnaado ama xaalad khilaaf meeshaa soo gashee inaad noqoto ruux toosan oo waina kaiira min alkhulaaai la yabqi bacdum calaa bacd darka ha ku xadgudbin af i adintoonay xoolooda ha ku xadgudbin tartiibso saasaan doonaa an cabdillahi bni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi ishtaraktu waan wadaagnay ana aniga iyo wa cammaarun cammaar cammaar ibnu yaasir wa sacdun iyo sacd sacdun abi waqaas fii shay baanu wadaagnay on ku shirkownay nusiibu aanu helayna yowma badrin maalintii bader alxadiia akmil xadiia saasman qaar kana wax helay qaarna wax ma helin wayaan xadiidka dhamaystirkiisa ayib waxa wariye xadiidka annasaa-iy baa wariyey kadalika abu daawuud ibnu maajah iyo bayhaqina way wariyeen xadiidka sanadkiisu waa daciif xadiidka sanadkiisu waa daciif laba cilodood baa ku jirta inqiaac bayna abi cubayda iyo aabihi cabdillahi bn oo xadiidka warinaya yani cabdillahi mascuud xadiidka waxaa ka warinaya wiiluu dhalay oo abu cubayde la yidhahda abu cubayda aabihii waxba kama maqlin marka xadiisku halkaa inqiaacda sanadkiisa ku jira waa bacd cilada labaadee xadiisku uu qabo waxa weeyaan waa cillo uu sheekh albani caleh raxmatullahi uusan sheegin irwaaga oo waxaa ku jira nin la yidhahdo abu isxaaqin asabiici iyo abu cubaydaha laftoodu waa mudallisiin labaduba wayna cancaneeyeen cancanatu lmudallisna waa cilla bacdiga xadiiska keeni kara labadaa cillaba xadiisku daciif buu ku yahay ma sugna muxuu sheegaya markaadis wuxuu sheegayaa cabdullahi mascuud iyo camaar iyo sacd ibn abi waqaas inay haniimadii beder waxaan ka helno shirkaan ku nahay a soo dagaal ma gelayn wax alla wixii meesha inaga soo galo haniimo ah oo aan ka helno nimaya waa inaga dhaxaysaa aan shaqo galno marka sooma aan shaqo galno maxaa la shirkadda noocaas waa noocee noocaanku maayada soo sheegay shirkat alabdaan xadiiska waxaa loo daliishadaa shirkat alabdaan saas way maana aan dagaal wada galno waxaan dagaalkaa ku hellana waa inaga dhexeeya soo aan xamaal tagno wixii aan soo hellana waa inaga dhexeya tusada kalma xaamada aan soo gurano wixii naga dhexeeya waxaan soo hellana waa inaga dhexeeya wahakada sharikat alabdaan bay daliil adilada loo daliishada way lakin xadiisku waa daciif maana وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وحوري aragtu waxaan doonay alkhuruuja bixitaan ilaa khaybara khaybar inaan u baxaan damcay faataytu nabiya nabigaan u yimi sal lay aslam faqaala wuxuu yihi idaa goortii atayta aada u tagto wakiilii wakiilkay bikhaybara khaybar joog khaybar ninka wakiilka iga ah markaad u tagto ila khaybar nabigaa qabsaday sal lay aslam oo yahuud buu ka qabsaday kadibna iyagu gacantooda u daayay wuxuu yihi magaalada beera magaalo beereed be hadda waa mahjuura waa magaalo ama la deganaynoo khariba laakiin magaalo beereed bay ahaan jirtay yahuuddaa deganaan jirtao beeris marka dhulkii markay muslimiintu qabsadeen oo iyagu yeesheen yahuuddii deganayd nebigu wuxuu kula heshiiyey beera wixii ka soo go-ana waa inaga dhexeeya saas maana annagana dhulkii baan leenahay idinkuna xooggii iyo beeridii baan leedahay wixii ka soo baxana waa inaga dhexeeya xilligii cumar baa marka laga raray oo dardaarankii nabiga sal lay slam lagaga saaray waxay leeyihiin nebigu sal lay slam wuxuu uga saari waayey xilligaa saxaabadiisu ma kala gu'i karino qaar beeraha fala iyo qaar jihaada uma qaybsami karin sooma haddii dhulkan in la beero ay noqoto rag badan bay u baahan tahay iyo xoog ma xooggii saxaabadooda jihaadku ku wajahan yahay iyo gaalada garaacidooda haddii la mar gaalaya beeraha fala beerahana waa loo baahan yaha noloshii ku jirta waa midda keentay marka inuu yidhaahdo yahuuddii deganaadoo beera dhulkan wixii ka soo baxana waa naga dhexeeya saxaabadiisiina jihaadkii hawsha bay ku maqan ayib nin baa marka wakiil ugu ahaayo nabiga sal lay slam mas-uul ugu ahaa magaalada oo joogay faataytu nabiya nabiga anu yuri sal lay slam faqaala wuxuu ihi idaa goortii atayta aad tagto wakiilii markaad u tagto bikhaybara fakud qaada buuhi minhu xaggiisa hamsata cashara wasqan shan iyo toban wasqi ka qaada bui wasqiga waa kan soo mara soo gamasa yani waxa weeyaan wasqigii waa lixdan saac lixdan sus ayb ka qaada bu waxaa wariyey xadiidka abu daawuudda baa wariyey wakadalika bayhaqiyo daara qutnina way soo saareen wasaxaxahu abu daawuud baa saxiixiyey buuri abu daawuud meeshuu xadiidka ku saxiixiyey ma arkin waan arki waayo sunankiisa haddaan fiiriya xadiisku meeshuu kaga yaalo wax saxiixin abu daawuudo kama tirto ma garanayo marka ayib xadiidka dhamaystirkiisu waxa weeyaan ninkaa u tag oo shan iyo toban wase ka qaadato lama dhihin wuxuu yidhi fain ibtaqaa minka aayatan fadac yadaka calaa turquwatihi ah, hadduu ku yidhaahdo inuu nebigu shan iyo toban wasti kuu soo faray caddayn u keenso hadduu ku yidhaahdana halkaa kalxanta ah gacanta ka saar buu nabigu sal lay slam ah, waa calaamad la isku ogya maanaha hadduu ku yidhahdo war caddayn keen wax kale ha samaynin gacantaada uun meesha mxu kalxanta ka saar warku waaba caddihay inuu nebigu markaa soo diray soomaa ila waxbaa laiska ogaada saas waa ramdi waa mxuu ahaay waa arrin mxuu ahaay sircaw ayib xadiidka xaafid ibnu xajar alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah fi talkiis alxabiir wuxuu leeyahy sanadkiisu waa xasan laakiin warkaasi ma fiicno awlkaa inuu sanadku xasan yahayna sax maaha sanadkiisa waxaa ku jira maxamed ibnu isxaaq baa ku jira oo mudallis ah wuuna cancaneeyey saas daraaddeed buu alxaafid ibnu abulxasan ibnu baa ku xileeyey zaylacina wuu taqriiriyey oo wuu sugay isagana alimaamu zaylaci fii nasb raaya sheekh albanina waa daciifiye fii daciifi abi daawuud xadiidku marka waa daciif xadiidkani ma sugna qisoonin qiso sugan ma saas man yayna sugnaanin maxaa loo daliishanaya ile fuqahadu way deliisheen xadiisku isagoo sugnayn bay qaar bada iska deliishanaya maxay u deliishanayaan hadda meesha loo keenay waxaa loo keenay in muxuu ahaayey wakaaladii saddexdii xadiisii hore waxay kusaa sabsanaayeen shirkadii halkan wuxuu ka bilaabay wakaaladii sooma oo nebiga sal alay asalam ninkii guddoomiyaha uga ahaa meesha la yidhaahdo khaybar muxuu u wakiishay inuu jaabir siiyo shan iyo toban wasqi jaabirna muxuu u wakiishay inuu warkaa gaadhsiiyo jaabir waa wakiilkii nebiga muxuu wakiil uga yahay warka gaadhsiintiisa inuu guddoomiyaha magaalada gaadhsiiyo guddoomiyaha markuu warka gaadhana muxuu nebiga wakiil uga yahay inuu bixiyo wixii la amray labadaa meelood bay wakaaladu kaga jirtaa marka wakaaladu waa mashruuc bilijmaac adilay leedahay qur-aan iyo sunnada leh muxuu ahaaye inuu ruuxu ruux kale wakaalan karo wixii wakiilashadu ay ku banaantah saan horey usoo sheegay yani wakiilku wakiil kale ma sii samaysan kara miya wixii lagu wakiishay ruux kale mausii wakiilan kara alaslu maya sidaa asalka maya tafaasiil bay culimadu geliyaan fuqahadu waxay leeyihiin haddii uu ku fasaxay wakiilkaagu oo ku yidhaahdo wakiil kale usii dhiib xaaladdaa way banaanta hadduu kuu diido ku yidhaahdo ma wakiilan kartidna ma banaana hadduu kaa aamusana waa xaaladda lasu khilaafaya xaaladda ayadaa marka waxay leeyihiin shaqada uu qabanayo wakiilka uu u yahay hadday tahay shaqooyin isagu uu qabto caadatan waxuu isagu qabto hadday tahay cid kale inuu u wakiisho markaa ma banaan hadday tahay shaqooyin isagoo kale uusan qabaninoo dad kale inuu qabanayo u dirsanayo ama shaqadiibaa ka tan badan ama shaqo isaga munaasib munaasibku amaba ah ahaba ninka isaga wakaalanayana wuu og yahay inuu cid kale u dhiibi doono curfa wuu iska garanaya markaa wuu wakiilan karaa marka maala waxaa ka mid ah yani waxa weyaan nin baa wuxuu ku yidhi niyo gurigeyga intaad tagto musquul iga qor nin waxaa tahay sharaf laho aan muxuu ahay godadka musqulaha qodin baa tahay kaxa gurigeyga tagoo musquul ii qor bu macnaheeda ma wuxuu ka wadaa adiig godkii qod oo muxuu ahaaye ama mehe musqushii baa xidhanteen iyo ka qashinka iiga daa bu kuyii ya macnaheeda waa iska cadda inay tahay war kuwii musqusha qashinka ka saari jiray intaad raadiso iiga daa soo ma wuxuu ku yidhi kac guri ii dhis hoostayga hebela guri iiga dhis adiguna injineer ma tihi sooma fundina ma tihi shaqaale guri dhisana ma tihi maxaa iska cad marka waxaa iska cad macnaheedu inay tahay shaqadii u istaag laakiin dad kalaa qaban doona sooma marka hadday shaqadu ama ruuxa ka tan badan tahay ama shaqo munaasab ku ah ayna ahayn oo curfan u layska garanayo inay cid kale qaban doonto macnaheedu waxa weeyaan waa idan waa idni dimniya la yidhaha waa idan dimni ah baa ku jira waad sii wakaalan karta maalan su-aal aada usoo noqnoqotaa jirta bihadi lmunaasaba gabadh baa lagu yidhi wakiil baa ka tahay guri aabeed baad wakiil ka tahay ama waxaad wakiil ka tahay walaalkeed weligeedii baad wakiil ka tahay wakiil haddaad tahay gabadhaa guurinteeda lagu wakiishay adugu cid kale ma usii wakiilan karta haddaad qaban karto cid kale ma wakiilan karta haddayba kugu adag tahay qaabka gabdhaha loo guuriyana hada markaasi wax cid kale ad u dhiibi soma khaasatan sheekha gabadha guuriya inaad u dhiibto ood ku wareejiso waa curfiga soomaaliga waay gabadha ninka dhalay weliga taa aslan markuu gabadhayda wakiil ka noqo guurinteeda kuleeyahay wuu garanayaa inaad sheekh ku wareejin doonto saama fahamtamaa waxay noqonaysaa marka almacruufu curfan kalmashruui sharan mar hadduu curfiga mujtamacu sidaa jaari ku yahay isagoo ku yidhi oo kale ka dhigan tahay sheeka ku wareeji lanna musbaqanbu wuxuu garanayaa soomaaligu inuusan gabadha toos u guurinaynin sheekh meesha in la keeno sheekha la yidhaha gabadhii kugu wareejinay guuri sheekhu markaa khudbadii bilaabo gabadha saa ku guuriya soo curfigeenu saas ma ah wuu iska garanaya marka marka sheekha in lagu wareejinayo fii curfina alkhaas marka la fiiriyo sheekha in lagu wareejiyo la wakiisho gabadha guurinteeda dhib male wixii sheekha ka baxsan baa waxay imaanaysaa idanka ma dhiibi kartid ilaa aad ku noqoto muwakilkii ku wakiishay ilaa aada idan soo weydiiso cid kaleeto ma wakiilan karti asalka masaladuna waa saas leesh xaggee loo daliishanaya waxaa loo daliishanaya waa xaq uu isagu lahaa oo ku siiyey xaq uu ku siiyey oo ku yidhi ii qabo xaqaa isagaa inaad cid kale kusii wareejiso idan bay u baahanta so saas ma ilan tasaruf laguma siinin an curwat albaariqiyi radi allahu tacala canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku bacasa wuxuu diray macahu curwo la jirankiisa ayuu diray bidiinaarin hal diinaar diinaarkaasoo yashtari uu ku iibinayo lahu nabiga ugu soo iibinayo udxiyatan udxiye ugu soo iibinayo alxadiia akmil ilxadiia xadiiska waad garanaysaa dee dhammaystir waay anigu intaan danta ka lahaabaa sheegtay laakiin waad iska garanaysaa rawaxa wariyey albuhaariyu baa wariyey fii asnaai xadiiin xadiis dhexdii buu ku wariyey xadiis dheer ayuu ku dhex keenay qisada curwatlbaarisi waqad taqadama waana inoo soo hormaray xadiiska curwatlbaarisi soo garamaysaan qisadiisa soo marnay muxuu ahaayey diinaar buu nabigu u dhiibay wuxuu ku yihi neef arya inoogu soo iibiya quud xiyeysan markuu meeshii tegey oo suuqii tegey baa diinaarkii wuxuu u gooyey laba neef oo ari labadii neefoo adhiga isagoo soo kaxaysto soo socda buu iniin ka horiyo markaasuu wuxuu ku yidhi war labada neef mid iga gad haye maxaan kaa siiya hal dinaar iga siiya kaxayso diinaarkan i diinaarkii uu ka qaatay nebigu u yimi sal lla alay slam isagoo wada dinaarkii iyo neefkii loo diray uu soo faaiiday iidey ma dinaar uu soo faaiiday iyo waxaan u jeeda waa soo celiye neef adhiga uu soo faa-iideyna waa keena markaasuu nabigu u duceeyey sal ly aslam inuu ku faa-iido ganacsigiisao dhan caqdi uu galaba inuu ku faaido saas daraaddeed ba cara hadduu iibiyo suuqa geeyo wuu ka faa-idi jiray ducadii nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh ayb maxaa loo daliishanaya xadiidkaas waxaa loo daliishanaya xadiidka qisada curwat albaariq waxaa loo daliishanayaa nebigu wuxuu u wakiishay sal ly wasalam wuxuu u baahnaa in suuqa looga soo gado buu u wakiishay shaqadii nebigu isagu uu qabsan lahaa ayuu u dirtay bu iisoo qabo suuqa alaab soo gad xoolaha kasoo iibi xadiidkan waxaa kaloon loo deliishadaa horeyna usoo sheegnay waxa loo yaqaano tasarufu lfaduuli sooma tasarufka faduulsha faduul waa waxaan lagu idmin ood isaga tasarufto tasarufkaasi ma asaxaya mise ma asaxayo mise wuxuu mutawaqif ku yahay calaa idni saaxibi tasaruf saddexda ra'yiba waa la qabaa macnaha waxa weeyaan ninkan cumratulbaariq iyo nebigu wuxuu u diray sal alay asalam diinaarkan neef adhiya kusoo iibi diinaarkii laba neef oo adhiyu gooye taasi waa intii loo diray neefkan dambe uu iibiyey yaa u dirsaday ma nebigaa u dirsaday ya waa tasaruf faduul ama wuxuusan idan ulahaynoo loo ogolaanin buu ku tasarufay ha ku tasarufee nebigu muxuu sameeyey sooma ma daynin saas maan saas daraaddeed waxaa raajixa tasarufka faduuliga ah wuxuu ku taagan yahay ruuxii iska lahaa tasarufkan idankiisa hadduu dib ka ogolaado tasarufku waa soconaya hadduu diidana tasarufkii waa gurayaa caqdigiina waa jabaya wixiina waa la kala celinaya soma nin ba adoo iidunbutu iska tagaybu xoolaha bixiyay markaas suuqiyo soo gaday lacagtii buu kuu keenay xukirwaniyo lacagtan qaada xoolihii baan kuusoo gaday war xoolahayga yaa gadkuyo haddaad idantood raalli noqotana waad qaadan haddaad diidana xoolihii waa la celinaya xoolihii waa lagu soo celin lacagtina waa la celinaya ana caqdigu caqdi saxma wa binaan cala hada baa culimada qaarkood waxay ku takriijiyaan waxay ku takriijiyaan gabdhaha idan la-aanta layska guurinayo bacd ahlicilmi baa halkaa ku taqriijiyey gabadhii weli la-aan baa la guuriyey dabcan jahli baa dadka u geynaya wailaa weli la-aan weliga idankiisa la-aantiisa guurkuma arka waana u tegi doonaa sooma laakiin soomaalidu muxuu ahaaye jahli baa jiro oo waa laiskala tagaya waa laiska guurinaya soo tasaruf faduuliya ma tasaruf faduuliya waay gabadhaadii oo laiska guursaday waa tasaruf faduuliya ayb culamada qaar baa marka waxay leeyihiin maadaama asalkeeduna uu jahli yahay gadaal dambe hadduu weligu raalli ka noqdo idmo ridaa dib laga idmay iibkeedoo kaley lamid mid tahayo weligii dibuu raalli ka noqday halkaasay ilxaaqiyaan marka hadduu weligii raalli noqon waaya ka horran gabadhiina masaafo lagu guursa ya markaasi waa in la yidhaahdo calaa hada ara'yi sax ma aha guurkaasi leanna weligii baan raalli ahay waana wajiha waxaan isleeyahay tacaamulaadka soomaalida hadda wax badan buu ra'yigaasi xallin karaa wax badan buu xallin karaa leanna khaasatan waa markii arrintu ay jahli ku dhacdo ama hadday calaa cilmi ku dhacdo caqdigu waa baatil waa in la buriyo waa in la buriyo dadku hadday garanayeen haddayna garanayna u badan tahayna markaa waa in meelaha oo lagu luqluqo ayib haddii la cusboonaysiiyana kayr ka sii fiican haddii la cusboonaysiiyo oo caqdigii dib loo saxo ka sii fiican laakiin marar fara waxaa imaanaysa maalmo sagaal dal abaa hadda caqdigii la cusboonaysiina warbaa meeshaa kasoo noqona wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi bacata wuxuu diray rasuululahi sal lay slam cumara cumar buu diray cala sadaqati sadaqada korkeeda u diray sekada soo uruurinteeda ayuu nabigu cumar u xilsaaray salawatu rabbi waslamu aleyh alxadiida akmil alxadiida muttafaqun caleyh xadiidkaasi waa xadiidka nebigu sal lay waslam cumar buu u diray isagoo sekada soo uruurinaya markaasaa waxaa la yidhi nebiga sal lay wasalam manaca ibnu jamiilin wakhaalid ibnu waliidin walcabaasu camu rasuulilahi sal lay aslam rasuulkeeda saddex nin baa sekadii soo diitaan layihi ibnu jamiil nin la yidhahdo sekadii inuu bixiyo waa diiday khaalid ibnu waliidna waa diiday adeerkaa cabaasna waa diiday baa saddex ninba sekadii waa soo diiday markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay wasalam maa yanqimu ibnu jamiilin ila anahu kaana faqiiran faaqnaahu llah ibnu jamiil wuxuu sekada u diidahayaa sabab kale ma jirte faqiir buu ahaan jiray markaasuu ilaahay xoolo siiyey bu dad noocaasa jire sidiisaba yani male wax wax cudurdaara male cudurdaar hadduu leeyahay cudurdaarkiisu uun faqiir buu ahaa kadibna xoolaa la siiyey un oo ma cudurdaar bay noqon karta maya cudurdaar ma waxay la tahay oo kale wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid waxa kaloy ku karaahaysteen ma jirto oy dembi uga dhigeen oon ka ahayn inay alla rumeeyeen oo alla in la rumeeyo ma dembiba ruuxaas dembi looga dhigay ilaahay baad rumaysay waa dembi kale malaba soo saas ma waa nooc mubaalaqo muxuu ahaaye ku-xeeldheeraanshaa tanna waxa weeye sabab kale oo uu hadda uu sakada u diiday ma lehee ilaahay inuu wax siiyey un way sababta ninkaa meel baa lagaga soo haay wa amaa khaalidun buu nabi ur sal lay aslam fainakum tadlimuuna khaalidan ama khaalid soomaa khaalid waad ka gardarantihin bu nab sal khaalid waad dulminaysaan waad ka gardarantihin qad ixtabasa adraacahu wa actaadahu fii sabiil illah ninkaasi dirciyadiisii uu ku dagaalami lahaa iyo qalabkii dagaalka jidka ilaahay buu ku waqfay maxaad ka rabtaa ninkaas marka gardarada ka daay khaalid maxaa ka raadinina wa ama alcabbaasu fa huwa calaya wa mitluha macaha buu nabi uri sal lay cabaas soomaa anay korkayga tahay wixii lagu lahaa aniga korkayga waay weliba iyada iyo in la egba aniga korkayga waay markaasaa wuxuu yihi yaa cumar amaa calimta ana cama arajuli sinwu abiihi cumarow miyaadan ogeyn ninka adeerkii inuu aabbihiioo kale yahay ah, adeerkaa waa aabbaha oo kale soo ma marka cabaas wixiisii aniga korkayga waay culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga wadaa cabaas waxaa laga sii horumarsaday zakadii sanadka marka cabaas isagaaba inugu laho horay baan uga sii qaadanay maxaa ka rabtaan waay waana xadiiskaan soo marna loo daliishaday sekada in laga sii horumarin karo waktigeedii iyadoon la gaarin la bixin lahaa in horay loo sii bixin karo saasman xadiiskan marka maxaa loo daliishan ya waxaa loo daliishanayaa sekada soo ururinteeda nebigu wuxuu u wakiishay cumar saasman lianna dawladda sideedaba dawladda dhammaanteed shacabkay wakiil ka tahay soo saas ma madaxa ugu sarreeya dawladdana waxaa wakiil ka ah inta ka hoos shaqayso oo dhan kulli wakiilla wa maxay wakiil ka yihiin ninka dawladda ugu sarreeya madaxweynaha ra-iiska dawladda oo dhan oo isku yay wakiil ka tahay shacabkay wakiil ka tahay saasman marka nabigu sal lay sl hawshaa uu diray wakaalo wey man saasaan xadiiska haddan u darishana wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam naxara wuxuu gowracay alaaa wa sitiina lixdan iyo saddex neefoo geela buu gowracay wa amara wuxuu amray caliyan calina wuxuu amray radia allahu canhu an yadbaxa inuu gowraco albaaqiya inta soo haray alxadiia akmil xadiia ba waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey xadiikan waa xadiiskaad garanaysaano xadiid lxaji fi dheeraa an soo gabarnay kitaab lxaj kusoo marnay soo garan sanadkii xajatulwadaac nabigu xoolihii uu waday hadyiga ahaa boqol neef geelay ahay boqolka neefka geela ah lixdan iyo saddex asagaa dhuul dhabay oo gawracay oo geel soddon iyo saddexda soo hadhayna wuxuu u xilsaaro u wakiishay cali bn abi aalib buu yihi radi allahu tacala canhu arda soddoniyo soddon iyo toddoba sax soddon iyo toddoba baiga soo haray ayib waxaa loo daliishanayaa wakaaladii baa loo daliishanaya leanna xoolahan waa hadyigii nebiga sal l asal ahaan inuu isagu gawracay ah, ah laakiin wuxuu u dirsaday oo wakiil uga dhigtay gawracooda cali bin abi aalib uu wakiil uga dhigtay wakaaladu marka inay saxiix tahay wixii wakaalo aqbali kara ayuu marka u daliishanaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu fii qisati alcasiif ninkii ajiirka ahaa qisadiisii dhexdeeda alcasiif alajiir waaye waa ruuxa la shaqaalaystay oo loo dirsaday shaqo wax lagu siinayo ninkaasi casiifka ah qisadiisii abu hureyre waxaa laga warinayaa abu hureyre iyo zayd ibnu khaalid baa isla warinaya xadiis abu hureyre keligi ma wariyo xadiis alcasiif qisat alcasiif qaala wuxuu ihi qaala nabiyu nebigu wuxu yhi sal lay aslam waqdu kallah yaa unaysu anas yarow cala mra'ati haada ninkan xaaskiisa ku kallah fain ictarafat hadday qirato dembiga farjumha dhagax ku dil alxadiia akmil xadiia muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo socday xadiidkan isagana wuu inoo imaan doonaa baan u malaynayaa qisadiisu waxay ahayd muxuu ahaayey nin baa waxaa u shaqayn jiray wiilya ariga u raaca uuna wax siiyo ujuuro uu ku siiyo wiilkii yaraaya casiifka ahaa ee ajiirka ahaabaa xaaskiisii baa intay hunguriyeysay ninkii reerka lahaa xaaskiisii ayuu ka zinaystay alciyaadu billah wiilkii intaan laga warhelin arrintii odaygii wiilka dhalay baa yimid asagoo oon loo soo sheegay wiilkaaga haddii nebiga loo geeyo dhagax baa lagu tiri warkaas waa waa wiil yaroon weli guursanin waay qolaa u masale xumaysayo waxay ku yidhaahdeen wiilkaaga haddiiba maxkamad tagoo nebigu ka warxino oo loo geeyo khalaas wiilka kuma haysto waa tagay wiilkaagu aakharaa loo dirahaya markaas wuxuu bilaabay ninkii reerka lahaa inuu heshiis la galo wariyo arrintan aan ka heshiin maxay ixaal mari baa la yidhi marka reerkaygii baan haleeye wiilku haleeye halay xaal mariy maxaa lagu xaal marinaya waxaa laygu xaal buu ihi boqol neef oo ari ah iyo addoon iska keen wiilkaagana waan ku sii daynaya waayahay waa lagu heshay boqolkii neefa arigana waa u keenay addoontiina waa u keenay wiilkiina waa loo sii daayey wiilkii markii loo sii daayey buu meelaha soo xogsaday oo warcagutan soo helay wiilka inuusan xugunkiisu dil ahayn laakiin boqol jeedalla lagu dhufani kadibna lama sahfurin oo boqolkii neefay adhiga ahay addoontii maxayba kaaga maqan tahay buui marka haddii xukunku sida yahu wiilku uusan dhimanaynin oo waxoogaa inta la gargaraaco un kadibna la masaafurinahayo ood wiilkaagiiba heli karto xoolahan maxaad isaga dhigi nebiguu yimi sal alay slam waa soo dacwooday iyagoo dacwada nabigooda yimaada sal lay slm markaasuu rasuul ilahi oo ninkana kala saar nin kanna kala saaray maxaa dhacay see waxu dhacay sidana waxu dhacay markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam wallahi inaan kitaab ilahay idinku kala saarin addoonta iyo boqolka neef ee ariga waa celis wiilkaagana boqol jeedal baa lagu dhufan waana la masaafurin xukunkaa markuu nebigu gaaray sal lay aslam oo maxkamaddii soo saar yaa fulinaya waay fulintii waata marka waqdu yaa unays way marka nin anas yare la yidhaahdo ayuu nebigu anas yarow ka subaxdii waagu markuu baryo ninkaa xaaskiisa ku ka hadday qirato wiilkaasi inuu ka zinaysto zinada ay qirato dhagax ku dil wuu tegey iyadii buu u tegey naamal warantay waxu jiraan dee arrintu waa jirtaabe war baa yahay dhagax baa lagu dilay xadiiska marka wuxuu u daliishanaya hadda loo keenay wakaaluu calaaqa la leeyahay xaddaa sharcigaa fulinteeda oo asal ahaan inuu nebigu fuliye ahay nebigu wuxuu u xilsaaray oo u wakiishay unays uu u wakiishay ninka anas yara baa la yidhi xadda soo marka waxa wey alwakaala aw altawkiil fii iqaamati alxuduud ninka xaakimka ah qaadiga ah mas-uulka ah cid kaluu u diri karaa oo dhihi karaa xadda soo oofi ciddaasaa marka xadda oofinaysa oo wakiilka isaga macnaha saas weyaan marka wakaaladii waa calaa qalanay alwakaala almulaqa iyo alwakaala almuqayada wakaala almulaqa waxa weeyaan waa inaan wax shardiga lagugu xidhin inaad wakiil baad iga tahay xoolihii ku shaqee wax shardigana aan lagu dhigin si alla sidii maslaxa ay ku jirto xoolahan maslaxa ugu jirto ninkii iska lahaana u faa-ida roon inaad ku shaqaysaan markaa waajib kuga ah marna wakaalada waa muqayada oo waxaa lagugu xidhayaa shuruud wuxuu ku leeyahay maalan xoolahayga badeeca heblahayga gelinin xoolahayga baled hebel ha igala safrin xoolahayga xoolo kale kuma dari kartid xoolahayga shuruud buu kugu xidhayaa haddii wakaalada laguu diray ay shuruud iyo quyuud wadato laazim waayo inaad shuruuddaa ilaaliso soo ma ilan xalay samaynaa soo mare almuslimuuna calaa shuruuihim wixii shardiga xoolaha lagugu dhigo waa inaad ilaaliso haddaad shuruuddaa jebiso oo ballantii iyo cuquuddii xoolaha lagugu dhiibay aada jebiso waa damaani wixii saa ku halaabo biduuni suaal saas maa baynamaa haddii waxaan laguu diray maqaadiir ilaahay ku timaado aadan damiinteen oo ruuxa shirikadda xoolaha ka shaqaynaya labada shirkadda ah ama mudaaraba ha noqoto ama mushaarakada kale ha noqotee xoolaha aad ka shaqaynaysa iyo wakiilnimadu sideedaba wakiilka yadiisu waa yadu amaana yadu amaana maxaa la yidhahda yadu amaana macnaheedu waxa weeyaan wixii maqaadiir alla ku dhaco isaguusan sabab ku lahayn looma haysto wixii isaga uu sabab u leeyahay sababtiisa ku yimaada ama gaboodfal ama xadgudub ku yimaada isagu uu leeyahayna wuu damaanaya haddii marka inta shuruud laguu dhigo shuruuddii aad ka baxdo xoolihiina sidaa wax ku soo gaadhaan waa bixin waa in lagaa qaado w markaas lanna mukhaalafaad gashay markaas saas w baabu liqraari qiridii buu baab u yahay aliqraar iqraarka waxaa la yidhaahdaa waa inaad xaqa lagugu leeyahay qirato kitaab laxkaam baana inta badan lagu keenaayo ninka qaadiga ee xaakimka ah markuu muxuu ahay garaha goynayo khusuumaadka uu kala jarayo ama waa inuu qiraal cuskado ruuxani waa qirtay xaqii dembigii waa qirtay ama waa inuu markhaati cuskado caddayn iyo markhaati inuu helo ama waa inuu dhaar cuskado marka duruqda xukunka sharciga lagu gaadho iqraarku ka mid yahay waxaana la yidhahdaa waa ka ugu xoog badan ka ugu xoog badan ruuxu inuu qirto can abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala liya nabiyu wuxuu igu yidhi sal lay slam nabigu wuxuu igu yidhi qul waxaad tidhaahdaa abuu darow alxaqa xaqa sheeg oo dheh walow kaana haba ahaado xaqu muran mid khadhaadhba ha ahaadee xaqa sheeg haba khadhaadhaadee adiga ha kugu qaloocsanaado ha kaa jeedo ha kugu jeedo xaqa sheeg meeshii xaq jiro haka leecan saxaxa waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu xibbaan baa saxiixiyey min xadiidin tawiilin xadiid dheer xaggiibuu ka saxiixiyey abu nacaym baa xidka kale xiliyada kusoo saaray abaraani fi lkabiir xadiidka ibni xibaan fii saxiixii buu ku yimi isagoo qiso aada u dheer wata oo ambiyada tiradooda sheegaysa aakhirkiisana waxaa kusoo arooray wasaaya dardaaranno uu nebigu u jeedinayay abudar oo uu ka mid yahay kelimadani ka mid ah. dardaaranka waxaa ka mid ah wuxuu ku yidhi rasuulku wuxuu yidhi rasuulku wuxuu ku yidhi axibba almasaakiina wajaalisuhum abudarow masaakiinta jeclow oo la fadhiiso markaasaa waxaa yidhi rasuulku ilaahay zidnii ii kordhi dardaaranka markaasaa wuxuu yidhi bu i undur ilaa man huwa taxtaka walaa tandur ilaa man huwa fawqaka ruux kaa hooseeya fiiri oo isaga wax ku qaybsa laakiin ruux kaa koreeya ha fiirin fainahu ajdar anlaa tazdarii nicmat allahi calayk saasaa u dhowaansho badan inaadan ilaahay nicmadiisa xaqirin eh haddaad dadka kuwa kaa hooseeyo un aada fiiriso inaad sad la dheer khalqigaad iska dhaadhicin markaasaad shukrini sooma haddii aadna kuwa kaa sarreeyo uun wax ku qaybsatood isku miisaanto waxaad dhihi wallaahi waa weli waad hooseysaa nicmadii ilahay maba ixtiraafaysi war waad dheregsantahay maya caafimaad baa haysa taa kanaa lagu siiyey ruux walba ruux baa ka hooseeya soo saas ma marka kuwa kore fiirina kuwa hoose fiiri ayib markaasa waxaa ihi rasuulku ilahi zidni ii kordhi dardaaranka iigu dar markaasaa nebigu wuxuu ihi uri qulil xaqa walaw kaana muran xaqa sheeg ama qadhaadhaade xadiis dheer wey marka markuu xadiis dheeroo sidaasa u yahay sanadkiisu waa daciifun jiddan waxaa ku jira in la yidhahdo ibraahim ibnu hishaam alkhafaani abu xaatim baa daciifiyey abu zurcat arraazina wuxuu yihi waa kadaab beenaanu ahaa buu ninkaas ibnu xibbaan iyo tabaraani baa tawsiiqiyey wasawaabu waxa weeyaan labada imaame raaziyaanku siday mareen way ninkaasi waa nin daciif saas maanaa marka sanadku xadiidku markuu saa u dheer yahay waa daciif laakiin kelimada hadda meesha inoo taallo oo quli ilxaqa walow kaana muran kelimadaasi iyo kelimaad kaleo xadiiska ku jira waa sax oo duruq kaley ku yimaadeen maalan ibnu xibbaan laftiisaa soo saaray xadiisku isagoo lafdi kale ku yimid kana gaaban kaa dheer fii saxiixii buu ku keenay lafdikanuguna ku keenay abu dar wuxuu leeyahay awsaanii khaliilii bikhisaalin min alkhayr khaliilkayga aan jeclaa nabigu ka wadaa baa wuxuu ii dardaarmay arrimo khayra ah. muxuu kuu dardaarmay awsaanii bianlaa andura ilaa man huwa fawqii wa an andura ilaa man huwa duunii ciddi iga sarraysa inaanan fiirinin laakiin cidda iga hoosaysa inaan fiiriyo wa awsaanii bixubbi lmasaakiini wadunuwi minhum waxaa kaloo ii dardaarmay masaakiinta inaan jeclaado oon ka agdhowaado masaakiinta layskama kibriyo lagama weynaado m la noolaanshahoodi iyo kudhex jirkooda iyo la fadhiisigooda iyo waa nooc tawaaduca wey ilahay baa jecel haddiise laakiin ay ku dhibtaba masaajidka ay ku tukadaan ba haddaad ka cararto oo xaafadahay degan yihiinba ka cararto oo araggoodaba aada nacdo waa imtixaan weyn sooma marka masaakiinta ka agdhow la fadhiisu nebigu sal lay slm ayb waxaa kaloo ii dardaarmay bu ihi an asila raximii wain adbarat qaraabadayda inaan xidhiidhiyo ayagu haba iga jeesadeen qaraabadaydu igoynaysa oo irafaadinaysa oo idhibaysa oo iga sii jeeda inaan anugu xidhiidiyo oo aan soo dhaweeyo waxaa kaloo ii dardaarmau yidhi anlaa akhaafa fi llaahi lawmata laaim ilaahay dartii cid igu eedaynaysa oo igu dhaleecaynaysa inaanu aabayeyn wax ilaahay raalli gelinaya inaana cidna uga baqin ciddi dooni ano ayb wa awsaanii an aquula alxaqa wain kaana muran waxaa kaloo ii dardaarmay inaan xaqa sheego ama khadhaadhaade wa awsaanii an uksira min qawli laa xawla walaa quwata ila billah waxaa kaloo ii dardaarmay inaan badiyo laa xawla walaa quwata ila billah maxaa yeelay fainaha kanzun min kunuuzi ljanna waa kayd ka mida kaydadka jannada xadiidku lafdigaa dambeyn hadda sheegnay markuu yahay waa xadiis saxiixa waay waxaa soo saaray alimaamu axmed brani fi wsط bayhaqi fi sunan bisnaadin xasan mutaabacaadna wuu leeyahay bazaar iyo abarani iyo ibn abi shayba iyo axmed intuba ay soo saareen wabihadihi aطurq wlmutaabacaat buu xadiidku saxiix ku noqonaya muhimadeennu maxay tahay marka muhimadeennu waxa weeyaan xadiidka kelimada qulil xaqa walow kaana muran waa sugan tahay xaqa sheeg haba qaraaraade haka baqin xaqa ayb kitaabu liqraar muxuu ugu keenay marka kitaabuliqraar wuxuu ugu keenay xuquuqda dadka qird oo naftaada xataa haddii lagugu leeyay ha ka warwareegiina ku qir haba khadhaaraato ha kugu adkaatay macnahaana aayadda qur-aankaaba sheegtay fii suurati nisa soomay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisطi shuhadaءa lilah walow calى anfusikum aw ilwaalidayni wاlaqrabiin dadka allah iyo xaqa rumeeyeyow waxaad noqotaan kuwo u taagni badan cadaaladda ilaahay dartiina markhaatiyada u fura xataa xaqa adigaba ha lagugu lahaadee walow kaana walow calaa anfusikum xaqii xataa haddii naftaada lagu leeyahay ha ka warwareegina waxaad tidhahdaa xaqan waa laygu leeyahay oo soo ma qadhaana ya inaad xaq isku qirto soo ma ha khanaadaate ha ka waabanin iyadooma barakadii khayr ku jiraan saas man kadibna waxaa la yidhi aw ilwaalidayni haddii waalidiintaa xaqa lagu leeyahay xaqa ha ka cabsanina waalidiintaa ku markhaati ku qir xigaalkaagiiyo qaraabadaada ku qir xaqa ku sheeg haddii horamaan caasi noqdaa de waalidku habaaraa hadduu ku habaara xataa laga aqbali maayo soma leanna gardarro kuma habaaraya sooma waryaa maxaad igu markhaati furta bala alla kugu rid lagaa yeeli maayo ila waa cadaalad alxaq waa xaq sooma walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin waxaa la yidhi in kaana in kaana haniyan aw faqiiran faallahu awlaa bihima ha isdhihin war kan maanta haddaad hal milyan ku markhaati kacdo iskama bixin kareen kana ka tabaroon oo iska bixin kareen xoogaa xaggiisa u riix hadhe dad baa ixtibaartaa qabo miskiin iyo markay hani isqabsadaan oo xoogaa isku qabsadaan wuxuu leeyahay war kanaa iska bixin kare kan ku riix soma ah, kan waa miskiin iskagama bixin kare haddaad maanta ku markhaati kaxdoo saarta oo u ka bixin ninkan milyaneerka isaga riix hor saas maaha hadduu faqiir yahay iyo hadduu hani yahayba ilaahay baa arrintooda awla u ah adiga yaa kuu dirsada a xaqa un adigu meeshuu mara ka waaban marka qur-aankaaba sheegayo walow calaa anfusikum xaqu markaasi mur weye markaad waalidkaa ku markhaati waa khalaal yahay qaraabadaada markaad ku markhaati waa khalaal yahay cidduu dooniba ha noqdee xaqa ha ka waaban naftaada ku qir xadiis saasuu deliishanayaa iqraarku marka waxaa la yidhaahdaa waa yani asbaabta xukumka lagu qaato kuwa ugu xoog badan buu ku jira nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inta badan xuduuddii uu wax ku fuliyey iqraar bay intooda badan ku yimaadeen yani maais ninkii dhagaxa lagu dilay ee zinaystay saxaabigii radi allahu canhu gabadhii uurka lahaydee uurka zinadaa qaaday iyadana dhagaxa lagu dilay wahaakada yani waxa weyaan muxuu ahaaye kullu dalik kullu dalika waxay ku yimaadeen dadku ayagaa yimid oo qirtay qiraalkoodii baa loo qabtay marka sidaaswaanisla ogolyaha marka qiraalku inuu yahay xuja muctabara oo xukunka sharciga lagu qaadan karayo khilaaf kama jiro waa laisla ogolyaha maa hada bilahi tawfiiq wa sal llahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala ali sabi slm